alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wsalaamu cla sayidi اlmursaliin nabiyina muxamadi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin uma ama bacd asalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatu allahuma ya mucalima aadama callimnii wa ya mufahima sulaymaana fahimnii ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم يا عليم يا حكيم ثم ما بعد أيها المسلمون إلahay baynu umahadنaqaynaa marka u horaysa ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa islaamnimada iyo iimaanka uuna siiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa qur-aanka kariimka ah ee uu inoo soo dejiyey ee uu ina ku duway ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa rasuulkii muxamed ahaa noo soo diray calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa nicamtiisa faraha badan ee uuna siiyey ee uuna siinaya had iyo gooraale ilaahay waa ugu mahadnaqaynaa intaa bacdigeed mowduucu saad maqasheenuu iclaamku ku baxay alcaynu xaqun ishu waa xaq in ishu ay jirto waa shay xaq ah oo cawridu ay jirto oo layscawriyo waa wax shareecadu ay sheegtay laakiin waa wax aan fiicnayn waxaan fiicnayn oo sharcigu ceebeeyey oo sharcigu eedeeyey oo aan sharcigu ammaanin weeyaan maxaynu uga hadlaynaa isha waa su'aal iyaduna isha maxaynu uga hadlaynaa iyo cawrida waxaynu uga hadlaynaa waxaa jiray mawduucan mawduuc ka horreeyey oo cilaaqala leh waynu ka hadalay wakhti xoogaa aya ka hor oo la jiray ciwaankiisu ahaa alxasadu maradun fattaak xasadnimadu waa xanuun dilaaya xasadkaas waynu ka hadalnay isha iyo xaasidnimadu xidhiidh baa ka dhaxeeya waxayse ku kala duwan yihiin labada qof ee wuxuu ka soo fulayaan baa kala duwan waan arki doonnaa qawaaciddooda sharciga caawa haddii alla waxaynu mowduuca uga hadlaynaa waxaad mooddaa ayaankan dambe magaaladaynan inuu aad ugu soo ay aad ugu soo korodhay xanuunkan isha dadka haya ee cawrida ah ee duunyadii lagaga cabanayo deegaankanba marka la yidhaahdo aan magaalada lagu soo koobin dadku ka cabanayaan inta u xanuunsanaysaa ay soo kordhayso oo cawridaasi ay badatay waa in laga hadlo waa shay muhim ah si qofka wax cawriyayaa u waantoobo oo dadka muslimiinta ah uu cawrida ka daayo oo maasha allah u xusuusto iyo qodobka labaad oo ah qofka xanuunkani ku dhacay inuu sabro oo u ogaado ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa waxu ku yimaadaan xanuun iska yimaadaa ma jiro qadaha iyo qadarka alluu ku soconaya wuxuu la mid yahay kaneecada iyo hargabka iyo tiibayda iyo tyfoodku la mid yahay waa ilaahay keeno subxaana wa tacaala macaanka dhikarka hargabka kaneecada tyfoodka waa amraad ilaahay keeno waxayna ku socdaan qorshaha iyo qadarka ilaahay kii ilaahay u qoray uurka hooyadii markuu ku jiray in isagoo wakti uun adduunka ka mida ku dhacaan waa ku dhacaya kaana ilaahay u qorinna ku dhici maaya qadaa walqadar qofka muslimka ah arkaanta iimaanka waxaa ka mida ah, watumina biqadari khayrihi wa sharih ilaahay wuxuu kuu qadaro inaad rumaysto waa lagaa rabaa ood ku samartid oo aadan maxaan ku idhaahdaa khalkhalin waa lagaa rabaa iyado cibaadada iyo khayrkunbaad badsanaysa sidaa awgeed wuduuca haddaynu gudagalno il maxaa la yidhaahdaa luqada carabiga ah ee fusxada ee qur-aanka kusoo degay il luqada carabiga waxaa la ihahdaa caana fulanan yaciinuhu idaa asaabahu bicaynihi fahuwa maciin hebel hebel waa cawriyey marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa markuu ishiisa ku asiibo uu qofkaasi qofkan cawriyo baa la odhanayaa hebel qofkaasuu cawriyey waa cawrida uu awriyo soomaalidu luqadeeda fusxada ah waxaa la yidhaahdaa qofka xanuunsanaya ishu ku dhacdana waa la cawriyey qofka wax cawriyana qumay baa la yidhaahdaa qumay baa soomaaliga la yidhahdaa ka wax cawriya waana hadallo ku habboon runtii istilaaxa sharciga ah iyo eraybixinta sharciga ah waxaa la yidhaahdaa ay culimmadu ku micneeyaan waa nadarun bistixsaabin mashuubin bxasadin min khabiii طabci lilmanduuri minhu waxaa la yidhaahdaa waa eegmo iyo daymo bistixsaanin ah qof intuu qof eego inuu u bogo oo waxaan uu hayo si fiican isha u geliyo waxa kanuu qofkan haysto eegmadaasoo ay la socoto xaasidnimo iyo uquuriwaah qofkan waxaa ilaahay siiyey ishaasuu ku xalayaa qofkan gunta kaga soo qaadaya waxayna ka timaadaa min khabiii aci qof naftiisu marka horeba xun tahay oo naftiisu liidato xun tahay bay waxaani ka yimaadaan markaasuu qofkii uu eegay uu markaa cawriyaa haddii ilaahay u qadaray subxaanahu watacaala shareecada islaamka ilaahay soo dejiyey kulluhaa xusna kulluhaa muxaasin hareecadu gebigeedu waa wax wanaagsan gebigeedu wax wanaagsan bay ku baaqaysaa qawaacidda asaasiyaadka ah ama waxaynu odhan karnaa waxyaabaha gundhiga ah ee dhidibka shareecada u ah waxaa ka ee qawaaciddeeda ah qawaacidda la ydhaahdo mancu darari wadiraar hareecadu waxyaabahay qawaacidda ku timi waxaa ka ah in dadka laga celiyo wixii dhib ah iyo wixii isdhibid ah mancu duri addarar walidraar baan ujeedaa dhibid dadka la dhibo iyo isdhibid la isdhibo shareecadu waa diid war dadka ha dhibin adna ha isdhibin qawaacidda sharciga waxaa ka mid ah addararu yuzaal wixii dhib ah waxaa xeer sharciga u yaalla in la suuliyo dhibka meesha laga saaro oo dheef la keeno waa min usuuli qawaacid shariica sidaa awgeed micnaheedu waxa weeye qofka muslimka ahi inuu ku dadaalo inaanu wax cawriyin isagana la cawriyin inuu ku dadaalo inaanu isagu wax cawriyin oo qumay noqon dadka gala islamarkaana aan isaga la cawriyinoo uu qaato adkaartii sharciga ahaydii wixii looga baahnaa u qaato qofku la yimaado micnaheeda waa caynkaas haddii markaa uu isagu awoodu heli karay dadaali karay cabdulahi bn cabaas radi allahu tacaala canhuma ayaa wuxuu leeyahay ana nabiya sal allahu alayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi alcaynu xaqun ishu waa wax oo dhab ah oo xaqiiqoon la inkiri karaynin wey walow kaana shayun saabiquni lqadara hadduu jiri lahaa shay qadarka ilaahay wax qadaray ka horeeya oo ka dheerayn kara haduu jiri lahaa la sabaqathu lcaynu ishaa ka dheerayn lahayd ishusay khatar u tahay qadarka ilaahay wax ka dheerayn kara hadday jiri karaan oo qofka soo gaadhaya ishaa ka dheerayn lahayd baa la odhan kari lahaa mase jiro wey had ogow wax qofka ku iman kara oo soo gaadhi kara oo ilaahay qorshihii qadarkii u dhigay ka hormari kara talow ma jiraa haddii lays odhan lahaa cawridaa la odhan lahaa isha wey lakiin wax dhici kara maaha taasina wax dhici kara maho dee qadarka iyo qorshaha alleh innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar qorshahaas hadday dhici lahayd taas wey waayahay waida stuqsiltum faqsiluu haddii laydinka dalbo qubays iyo maydhasho maydha baa nebigu yuri sal la alay wasalam waa u looga jeedo oo qofkii dee qofka war qofkan adigaa cawriye hebelow noo maydho baa la odhanaya biyaha qaado oo baafkaa ku maydho qofkiiyo halkoo hadhow halkaa fadhiya ayaa biyihii dhabarka lagaga shubaya waa kayfiyaday qaabka xadiidku ku yimid alimaam albayhaqi kitaabkiisa sunanka ee kubra ah isagu wuxuu sheegaa silsilad dheer oo saasaa la yeelo saasaa la yeelo saasaa la yeelo laakiin sida xadiidkii caamir bnu rabiica ku sugan saxiixa ah waa in rasuulku dhabarka kaga shubay xadiiskao dheer baan utegi doona waan arin doonaa salawaat ullahi waslamu aleh rasulka xadiikiisa wuxuu leeyahay ibn cabdilbar aleyh raxmatullah xadiiska muslim baa horta soo saaray kitaabu salaam buu soo saaray baabu ibi waruqa baabka isdawaynta iyo iskutufidda xadiika laba kun boqol sideean iyo sideed wey raqamkiisu aanta ahrinay alimaamu ibn cabdilbar wuxuu leeyahy wa fiihi ana alcaa'ina yu'maru biاliqtisaali liladii caanahu wayujbaru cindii calaa dalik idaa abaahu lianna almra xaqiiqatuhu alwujuub walaa yanbagii liaxadin an yamnaca akhaahu an yantafica bihi akhuuh an yantafica akhaahu maa yantaficu bihi akhuuhu walaa yaduruhu walaa siyamaa ida kaana bisababihi wuxuu le imaam ibn cabdilbar caleyh raxmat ullah xadiidkan waxaa ku cad buu yidhi in la amrayo qofka qofka cawriyey oo ay caddahay inuu qofkan cawriyey qofkani in la amrayo inuu qubaysto war maydho oo waxaa la biyaha aad ku maydhatay weel intaad u dhigto qofkii baa lagu shubayaa aniga waxaan qabaa buu leeyahay inay arrintaasi waajib ku tahay oo lagu khasbaya hadduu diiday waxaana arrintu tahay buu yidhi xaqiiqadeeda qofkan muslimka ah inaanu diidin oo walaalkiioo buko u cawriyey wixii uu wax ku tari karo inuu ku taraa fiican gaar ahaan hadduu isagu sababba u yahay cawrida xanuunka qofkan haya uu isagu awriyeyba hadduu sabab u yahayba ibnulqayim wuxuu leey aleyh raxmat ullah wa hiya amru lcaa'ini biliqtisaali cinda alabi waxa weeye waa amar laysamrayo qofkii wax cawriyey inuu qofkuu cawriyey u maydho haddii laga doono fa fiiha ishaaratun ila ana aliqtisaala waxay arrintaasi kutusaysaa maydhashada qofkan maydho la leeyahay lidaalika kaana macluuman baynahum arrintaasi dee salafkii dhexdooda in arrin la yaqaanay saxaabadii iyo jiilkii ka dambeey inay ahayd bay arrintaasi qeexaysaa oo ku idhahdaa aanay arrintaana diidi jirin ciddii ka doonta alimaamu nawowi fii sharxi muslim wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku sugan oo laga qaadanaya horta shayga qadarka la yidhaahdo ishu waxay wax ku qabataa qofku ku dhacda waa qadar ilaahay falaa yaqacu dararu lcayni walaa gayruhu min alkhayri washari ila biqadari illaahi tacaala wa fiihi sixatu amri lcayn wa annaha qawiyat darar wuxuu leeyahy xadiidka waxaa ku sugan ishu inaanay dhacaynin iyo wixii aan ilba ahayn oo kale oo dhib iyo dheefba ah ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisa mooyaane waxaana kaloo ku sugan inay sax tahay ishu inay jirto oo laga fahmaya xadiidku weli inay saamaynteeda iyo dhibteedu ay xoog badan tahayna waa laga fahmayaa buu leeyahay alimaam annawowi caleyh raxmatullah qur-aanka markaynu jalleecno kariimka ah waxaynu arkaynaa fi suurati yuusuf ilaahay isagoo nabi yacquub ku afqabsanaya subxaana wa tacaala calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam in uu nebi yacquub wiilashiisii uu uga baqay in la cawriyo ilahay baa ka warramay wa qaala yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqatin wmaa uqnii cankum min allahi min shay in ilxukmu ila lilahi calayhi twakaltu wacalayhi falyatawakal lmutawakiluun walamaa dahaluu min xayu amarahum abuuhum maa kaana yugnii canhum min allahi min shay ila xaajatan fi nafsi yacquuba qadaaha wainahu laduu cilmin lima callamnaahu walaakina akara annaasi laa yaclamuun fi suurati yuusuf aayadda toddobiyo lixdan ilaa sideed iyo lixdan waxaa ilaahay aayadda yidhi wa qaala yaa baniya nebi yacquub wuxuu yidhi wiilashaydiyey laa tadkhuluu ha gelina min baabin waaxidin albaab keliya ha ka gelina masar markaad gelaysaan ha ka gelina wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala duwan ka gala albaabo kala tagtagsan ka gala hal albaab ha ka gelina wamaa uqnii cankum min allaahi min shay wamaa uqnii bimacnaa waxa weeye idinka deeqi maayo oo anigu idima hanan karo cankum idinka xaggiinna min allaahi min ciqaab illaahi ilaahay waxba idinma qaban karo oo naftaydu waxay doonto ha gocoto wiilasha armaa lagaa cawriya armayday ku dhacdaa anigu waxaan doonto aan gocdo laakiin qorshe ilaahay qorsheeyey anugu ma karo ma in ilxukmu ila lilaah xukunka iyo talada ilaahay baa iskale ilaahay cidduu doono xanuun buu u ciduu doono caafimaad buu siin kuu doono alle maamulaha isaa iskale hawsha haysta in ilxukmu ila lilah alayhi tawakaltu laa calaa hayrihi anigu ilaahay baan tala saarnay cid kale may wacalayhi falyatawakal ilmutawakiluun inta cidda wax tala saaranaysa ilahay ha tala saarto subxaana wa tacaala markaas alle wuxuu aayadda ku xigta walammaa dakaluu markii ay galeen min xayu amarahum abuuhum aabbahood meeshii u amray markay ka galeen maa kaana ma ahayn aabbahood hadalkii uu yidhi albaaba kala tagtagsan ka gala ma ahayn yuqnii mid ka deeqa canhum xaggooda min allaahi ilahay ciqaabkiisa waxba kamuu deeqi karaynin isagu saasuu yidhi min shay ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha istinahaasi waa munqaic muntasil maaha ilaa laakiin xaajatan ay kaanat xaajatan danbay ahayd yacnii dan bay ahayd dantaasoo fii nafsi yacquuba nebi yacquub naftiisa ku jirtay oo wiilasha iyo de maaragtay yaa ili kaaga dhicin oo ha badbaadaan oo yaan la wada arkinoo dee koob iyo toban iyo labiyo toban wiil koob iyo toban ninoo walaala ah oo isku aabba ah oo lixaadka iyo quruxda iyo shacnigu yaab leeya hal meel hadday ka soo wada galaan ishu waa ku dhacaysaa soo maha marka arrintaasi waxay ahayd arrin nabiyulaahi yacquub naftiisa ku jirta bay ahayd waana gutay isagu taladana ayaa iska leh ilaahay subxaana wa tacaala innahu laduu cilmin nebi yacquub waxa weeye bu alle subxaana wa tacaala cilmi mid u saaxiib ah limaa callamnaahu maada haddaynu masdariye ka dhigno waa icraabta aayadda ku jirta mid ka midahe eh. haddaynu masdariye ka dhigno limaa callamnaahu ay litacliiminaa iyaahu baridayni anagu aanu barnay nebinimada iyo tawxiidka iyo hawlaha aanu barnay walaakina akar annaasi laa yaclamuun laakiin dadka intiisa badani garan maayaan baa ilah yidhi wa tacaala ibnu kaiir aayadda markuu fasirayo kitaabkiisa tafsiirka mujalladka labaad dabacada ani waan haysto axada iyo markuu fasiraya wuxuu leeyahay yaquulu llahu ihbaaran can yacquuba calayhi salaam inahu amara baniyi lama jahazahum maca akhiihim binyaamiina ila misra anlaa yadkhuluu kulluhum min baabin waaxidin walyadkhuluu min abwaabin mutafariqatin fainahu kama qaala ibnu cabaasin ومحمد بن كعب ومجاهد وضحاك وقتادة وسدي وغير واحد إنه خشي عليهم العين wadalika annahum kaanuu dawi jamaalin wahayatin xasanatin wamandarin wabahaa'in fakhashiya calayhim an yusiibahum nnaasu bicuyuunihim faina alcayna xaqun tastanzilu lfarisa can farasih hadalkaasuu ku fasiray asheekh ibnu kaiir caleyh raxmat ullah oo muxuu yahay micnihiisu wuxuu leeyahay waxaa ilaahay ka warramay nabiyullaahi yacquub inuu amray wiilashiisii markay isku qalqaaliyeen oo u diyaargaroobeen inay u kacaan xaggaa iyo masar walaalkood banyaamiinna sii kaxeeyaan masr inay aadaan inaanay albaab qura ka wadagelin magaalada masar si ay maxaanku idhahdaa albaabo kale inay ka wada galaan buu ka doone sidaa waxaa ku fasiray ibnu cabbaas iyo muxamed ibnu kacab iyo mujaahid iyo daxaak iyo qadaada iyo sudayiyo iyo rag aan wax qof ka badanoo salafkiabaa ku fasiray oo maxay ku fasireen muxuu saa u yeelayaa innahu khashiya calayhim alcayna ilbuu uga baqay in la cawriyo wiilasha buu uga baqay sababtuna waxay ahayd nimanka waxay niman qurxa badan oo shacni badan oo aad u cajo badan lixaadka iyo xoogga iyo quruxda iyo jamaalka niman caadiya nimankani ma ahayn wuxuu uga baqay marka dadku inay cawriyaan sababtuna waxaa weeye cayntu iyo ishu intee qofoo fardafuul ahoo fardaha saa u baaciyo geesio halyey ah baa intee la cawriya balaq ay kaga siisay baasho ma soo dhawaan wey alimaam alqurtubi tafsiirkiisa wuxuu leeyahay lama cazamuu cala alkhuruuji khashiya calayhim alcayna faamarahum anlaa yadkhuluu misra min baabin waaxidin wa kaanat misru laha arbacatu abwaabin inama khaafa calayhim alcayn lkwnihm axada cashara rajula lirajuli waaxidi wa kaanuu ahlu jamaalin wa kamaalin wa bastatin alimaam qurtubi fi tafsiirihi wuxuu leeyahay markii ay goosteen inay masar u ambabaxaan ayuu wuxuu aabbahood uga cabsaday ama uga baqay in la cawriyo wiilasha markaasuu wuxuu amray inaanay magaaladii masar hal albaaba ka gelin masar waagaa waxay lahayd afar kadinoo laga soo galo ayay lahayd wuxuuna uga baqay koob iyo toban wiiloo isku aabba ah oo islaa la eg oo lixaadka iyo quruxda iyo xaalkoodu ilaahay og yahay inay maxaanku idhaahdaa nimanka xoogga weyn ee quruxda badan ee dhaadheer quruxda badan inay hal meel ka soo galaan oo ishu ku wada dhacdo mar ayuu ka baqay waa adilo ina tusaysa ishu inay wax xaq oo jira tahay oo qur'aanka ilaahay ku qeexay alimaamu abari fii tafsiirihi wuxuu leeyahay qaala yacquubu libaniihi lama araaduu lkhuruuja min cindihi ilaa misra liyamtaaru acaama yaa baniya laa tadkhuluu misra min ariiqin waaxidin wdkhuluu min abwaabin mutafariqa wadakara anahu qaala dalika lahum liannahum kaanuu rijaala lahum jamaalu wahaya fakhaafa calayhim alcayn ida dakhaluu jamaacatan min ariiqin waaxidin wahum waladu rajulin waaxid alimaam abari saasuu ku fasiray waa isla hadalla un cibaaraadka kala duwane micnuhu waa isku meel uun wuu ku imanaya sidaa awgeed ba marka waxay ahaayeen niman aad u qurux badan oo maxaanku idhaahdaa aan xaalkoodu aad u cajab badan yahay allah subxaana wa tacaala fi suurati alqalam iyadana qudheeda isha waa ku tilmaamay nimankii mushrikiinta ahaa cadaawadoodii iyo lugooyadoodii dacwadda iyo risaaladii rasuulka ay ku hayeen salawaatu rabbi wasalaamu llaahi calayhi wajazaahu llah an islam almuslimiina khayran ayaa allah wuxuu leeyay wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun waxay sigeen oo u dhowaadeen nimankii gaalada ahaa inay isha kaa dusiyaan indhaha inay kugu liqaan ku cawriyaan oo aad kow kaaga siiyaan bayba ku sigteen markay qur'aankii maqleen baa ilahay leeyay subxana wa tacaala xaafid ibnu kaiir raxmat ullaahi tafsiirkiisa wuxuu leeyahy qaala ibnu cabbaasin wa mujaahidin wa kayruhumaa layusliquunaka ay liyunfiduunaka biabsaarihim yuciinuunaka biabsaarihim inay indhaha kaa dusiyaan oo indhahooda kugu cawriyaan bay damceen yacnii yaxsuduunaka libudihim iyaaka lowlaa wiqaayat llahi laka waximaayatuhu iyaaka minhu wa fii hadihi alaayatu daliilun cala ana alcayna isaabatuha وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة وهذا الكلمة كثير وحليهي وحيساء يليين حسد أي نبي أقبان iyo nacayb iyo colaaday u qabeen ilaahay haddaanu ka iskuday badan ba iyagu de yimaadeen waa sameeyeen marka ilahay baa ta ka xafiday wa tacaala waxba kuma dhici wuxuu guntii gabagabadii yidhi aayaddu waxay daliil u tahay isha iyo cawrida iyo cayntu iyo qofka asiibaday ku dhacayso iyo saameyntay qofka dabcigiisa ku yeelanayso arin dhaba oo xaqa oo jira inay tahay arrintaasina axaadiid fara badan ayaa sharciga ku sugan oo rasuulku ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ishu wax jira inay tahay cayntu ilahay mar kale tafsiir ibnu kaiir baad noqon dabcada kule ani waan mujaladka afraad kule dabcaadku waa suuradda waxa weeyaan qalame uu keenaya dabcaadka kala duwanaan karee raqamka aan sheegaya waa dabcadda anigu haysto mujaladka afraad safxada afar boqol iyo toban ibnu kaiir aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay walowlaa id jannatak qulta maa shaaa allah laa quwata ila billah yani markaad deertaadii gashay maxaad u odhan weyday markaad u bogtay waxaad aragto waaad aragtay markaad u bogtay maa sha allah maxaad u odhan weyd wuxuu le ibnu kaiir hallaa idaa acjabatka xiina dakhaltaha wanadarta ilayha xamidta allaha calaa maa ancama bihi calayk waacطaaka min almaali wاlwaladi maa lam yucihi hayrak waqulta maa sha allah laa quwata ila billah wuxuu le ibnu kaiir raxmat ullah aley kufasirayo ay ku cajabgeliso aad u bogtay beertaadii markaad gasho aad daawatay oo eegtay maxaad ilaahay intaad u mahadnaqdo waxaan uu ku siiyey alxamdulilah u odhan weyde ila qofku wixiisi waa cawriyaaye maxaad caynkaa u odhan weyde markaad beertii gasho oo daawatay maal iyo wuxuu ku siiyeyba maasha maxaad u dhihi weyde awgeed baa salafkii waxay dhihi jireen buu leeyay ibnu kaiir tafsiirka markuu sharxaya aayadda salafku waxay dhihi jireen man acjabahu shayun min xaalihi aw maalihi aw waladihi falyaqul maa shaa allah laa quwaa ila billah wahada ma'huudu min hadihi alaayati alkariima culimr ibnu kaiir caleyh raxmatullah salafku waxay odhan jireen qofka u boga oo shay uu cajabgeliyo xaaladiisa ka mid ah isagiibaaba qofkiisa cawrihi kara oo waxa la sulaymaan ibni cabdilmalik nin dhallinyaraana wuu ahaa maalin jimcaa buu soo labistay markaasuu muraayadii aqalku saa isugu eegay khudbadiibuuna u socdaa jaariyad addoomihiisii ka mid ah ayaa usoo gashay isagoo marba muraaidii isku daawanayo sagaajinaya kayfa taraani sideed ii aragtaa buu ku yidhi nin boqoroo dhallinyaraah oo qurux badan baa tahayoo waa caynkano isagiibaa iscawriye bay leeyihin culimada marka taarikhdiisa kaga sheekaynaya waa nucaym asbahani filxilya iyo marka kaga shekaynaya waxay leyihin isagibaaba iscawriyeyba ninkii waa yimid khudbaddii buu galay sawd caali uu ku bilaabay wax yarba codkiisii waa soo gaabtay waa soo gaabtay waa soo gaabtay ilaa safka qofka u horeeye fadhiya caadi loo maqli waayo isagoo xumaddu soo abkar karinayso baa gurigiisa la geeyey dhalay oo dhowr ahaa saddex iyo laba maj waxay ahaayeen buu yidhi wal wiilasha u soo labiso bal seefta usoo xidho oo maxaanku idhaahdaa hortayda soo marmariya magxaalladii u dambeeyey wuxuu arkay dee wiilashu inaanay xilka aanay qaban karaynin inna baniya sibyatun sigaaru qad aflaxa man lahu kibaaru buu yidhi wiilasheedu waa wiilal yaryar alla ninkii maanta wiilal waaweyn haysta sawxiibka igama dhexleen ayuu yidhi marka waxay yidhahdaan marka cawridu xitaa qofku isaga laftiisa baa iscuni karo iscawri kara haddaad dee maxaanku idhahdaa adigu iska badbadisa laftaada waa mushkilad ayib sidaa awgeed axaadiista nebiga bal aynu dhuganno waxaan rabaa inaan akhrino oo sheego taqriiban ilaa tobaneeye xadii oo nebiga ka sugan sal l alay slm waxaa ka mid a ah xadiidka abi hurayra rasuulku wuxu yih sal ly slam aynu mawduucana ku bilown alcaynu xaqun ishu waa xaq waa wax lama inkiri karo alimaam albukhaari fi kitaabi ib imaamu muslim fi kitaabi ib xadiidka caaisha radi allahu tacala canha nebigu wuxuu yihi salawatulahi wasalaamu alayh ana nabiy sal ly slam qaal istaciiduu billahi min alcayni faina alcayna xaqun war ilaahay isha ka migan gala cawnida iyo isha ilaahay inuu idinka badbaadiyo weydiista oo alle ka migan gala ishu waa xaq wax jira weeye rawaa bnu maaja sunankiisu kusoo saaray way raqamkiisu asheekh alalbani fi saxiix aljaamic asagiir ku keenayaa laftiisu way raqamkiisu silsilat axaadii axiixa raqamkiisa xadiidka ibnu cabaas radi allahu tacaala canhuma rasuulku wuxu yuri sal lla lay waslam alcaynu xaqun ishu waa xaq walow kaana shayun saabiqun ilqadar la sabaqathu lcayn waida istuqsiltum faqsiluu wuxuu rasuulku leh sal la alay wasalam ishu waa xaq haddii shay qadarka ka hormari lahaa uu jiro ma jire ee waxaa ka hormari lahaayoo ka dheerayn lahay qadarka haddii qof intaad cawridaan laydin yidhaahdo war noo maydho u maydha buu nebigu sal la si biyihii qofkii loogu shubo alimaam muslim fii eh, kitaabu ibi waruqa buu kusoo saaray sidaa awgeed baa ishu waxaa la yidhaahdaa alcaynu asracu ila alaطfaali min alkibaari waxay yidhahdeen ishu waxay aad ugu soo dheeraysaa caruurta dadka waaweyn dadka waaweyn laftiisuna dad waxaa jira badanoo ishu ay ku dhacdo idin waa jirtaa xadiidka asmaa bintu umays radi allahu tacaala canha asmaa bintu cumays waa uu qabay ninkii mujaahidkaha rasuulka in adeerkii jacfar jacfar markuu ka dhintayna abubakar baa guursaday abubakar markuu ka dhintayna cali baa guursaday radi allahu tacaala canha asmaa umays qaalat waxay tihi yaa rasuul allahi ina banii tusiibuhum lcaynu afa astarqii lahum ilma jacfar ishay u nugul yihiin intaa ilmahaas isha waa ku dhacda waa la cawriyaa haddaan bal wax ku tufo oo dadaweeyo bal ka waran faqaala nacam haa falow kaana shayun saabiqun ilqadaa qadaha ilaahay wax ka dheerayn kara hadduu jiri lahaa ma jire e lasabaqathu وkذلika aلimaم التirmidي waana wuxuu yihi xasن صaحيiح وkذلika iبن maaجah baa soo saaray الشheikh الألbاnي في صحيiح الجاamiع ayuu xadiidka ku keenayaa raqamkiisu waa alimaam اqurطubi wuxuu leeyahay n وyuqaalu in الcayna أsرcu إlى الصغاar minha ilaa uu qofku xaaliqan bimacnaa jabalan caaliyan baa loo jeeda buur dheer qofku intuu fuuro fayataradaa minhu uu ka shalwado qofkii marka waxyaabaha acraadda lagu yaqaana waxaa ka mid ah, markay ku dhacdo habeenkii markuu seexdo wuu sasaya wuxuu ku riyoonaya isagoo bahalabacsanayaan ama dad caydhsanayaan buuro ka dhacayo baholo ka shalwanaya cadhadiisaa badanaysa marka kale uu soo jeedana waa cadhaysan yahayo waxdaad tiraahdo aan ku dhaafa agga ka leexo dhag naftaa ka dhaqaaqaysa cadhadiiso zaa'ida wadnuhu aad u garaacaya qofkii wadna xanuun wadnihiisu aad u garaacaya dabcigiisoo isbedelaya isagoo qofkii dhanba jirka oo qofka kulayl uu ka gelayo aad moodi in madanayaal daba jirkiisu dhex marayaan qofku jirkoo dhan baa oo qofku waa gubanaya waa acraadda isha lagu yaqaanay ka midta ah. oo acraadda ishka lagu yaqaano oo qofku markuu qur-aanka akhris ama cibaadaysa tira u dhibaatoonaya waa gubanaya masaajidka iyo dikriga markuu soo galo kulayl aan dadku qabin oo zaa'ida baa gelaya acraadda lagu yaqaan weeyo rasuulkuna ah, wax ka tilmaamayo salawaat ullahi wasalaamu calayh xadiidka ibnu cabbaas radi allahu canhum ana rasul lah sl ly slm qaala alcaynu xaqun tastanzilu lxaaliqa ishu waa wax xaqa oo jira qofka waxay ka soo ridaa bura dhaadheer buu nebigu yiri salawatu ulahi wasalaamu calayh axmed iyo abaraani iyo xaakim soo saare sheikh albani wuxuu leeya xadiidka darajadiisu xasan weeye silsilat axaadiis saxiixa raqamka xadiidku kun laba boqol iyo konton bimacnaa tastanzilu lxaaliqa ay tusqituhu ljabal alcaali buur dheer bay ka soo ridaa xadiidka toddobaad jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma jaabir bni cabdilaahi bni xaraam alansaari radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sal sl alcaynu eh, tudkilu rajula alqabra wa tudkilu ljamala alqidra xadiikaas fiir rasuku uli sal sl alcaynu ishu tudkilu way gelisaa arajula ninka iyo qofka alqabra xabaal bay gelisaa qofba inta la cawriyo awriyadii u dhinta oo godugelaya ku dhimanaya ilahay sabab uga dhigaya wa tudkhilu ljamala neefka geela ahna waxay gelisaa alqidra dheriga iyo digsigay gelisaa neefkii baa inta la cawriyo dhuu yeerinaya war midada la gaara markii waa la gowracaya waa neefkan waxba qabinaya hadda hashiicanaha laga lisanayay ama maxaanku awrkii la raranayay umbaa mid qumaya cawriyaya markiiba neefku waa soo dhacaya haddii midada lala gaaro waa nasiibba uu nebigu leey salawaat ullahi wasalaamu calayh inteebay qof godgelisay il inteebaa neef xooloo duunyo oo soconaya ay dheri gelisoo la kariyoo la gowracay iyadoon lagu talgelin in la gowracday aan loo baahnaynba hal dhashay oon ilmihiisa toocaanihiisa u tuuraysa midi baa loo quudhaa si in la gowraco hadday ili ku dhacdo dhuun yeeriso ee kaa baktin baa laleey midida la gaadha soo ma baa rasuulku tilmaamaya salawat ullahi wasalaamu calayh wax saalaan marka ma aha xilligii cumar bin khaaab dadka wax cawriya qabaaisha iyo dadku waxaa jira dad qumayo inkaar qaba oo markay saa wax u egaan liqaya markiiba baa jira dadka caynkaasu cumar wuu karantiili jiray meel buu ku xidhi jiray raashinna waa la siin jirayoo futuuxaadka wax halkasa lagu biili jiro dee bay kow ka siinayan dii lagu soo daayo ummad noolaan maayo dii lagu soo daayo marka haddii maanta dowlad ay jiri lahayd oo islaamka laysku xukumi lahaa dad badan oo soo fafadhiya ummadda laastay meel baa lagu xarayn lahaa oo mashaariif baa la siin lahaa waa qaban laha ummad ummad waa badbaadi lahayd sidaa awgeed marka waxaan leenahay intan bal shareecada la isku xukumayo wixii ilaahay qadari isha ku cuna waxaan loo qadarina dee ku cuni maysaan isha xadiidka jaabir ibn cabdillaahi kaasuu ahaa abu nucaym baa soo saaray fi lxilya asheikh اlalbani fi saxiix aljaamica wuxuu leeyahay xadiidku afar kun boqol afartan iyo afar wey saxiixadana kun laba boqol afartan iyo sagaal wey sidoo kale xadiidka jaabiri sideedaad rasuulku wuxu leh sal lla man yamuutu min ummati xadidkaa bal fiirso akaru man yamuutu min ummatii bacda qadaai illaahi wa qadarihi bilcayn ummadayda inta badani cidda dhimanaysa ummadayda qadaha iyo qadarka ilaahay dabadood inta badani waxay u dhintaan waa il buu nebi uri salawatullah waslamu aleyh ilaahay qadarkiisa iyo qadadiisa marka laga yimaado ummadayda inta badani god waxay u gashaa waa cawri iyo il buu nebigu leey salawatullahi waslaamu caleyh xadiiska darajadiisu waa xasan fi saxiix aljaamic asaqiir baan ku keenaya raqamkiisu waa safxada hore aanu sheegnay alimaam albukhaarina fii taariikhihi ayuu ku wariyey afar kun boqol afar iyo toban waa jaamic saqiirka silsiladuna waa kun laba boqol iyo afartan iyo sagaal xadiidka sagaalaad xadiidu caaisha rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi saxaaskiisii bay ahayd radia allahu tacala canha waxay tidhi kaana rasuul lahi sal la aleh ya'muru an astarqiya min alcayni rasuulku wuxuu fari jiray dadka inaan isha iyo cawrida wax kaga ahriyo oo wax kaga tufo wuu amri jiray alimaam buhaari kitaabkiisa fii kitaabi ib ayuu ku keenay mujaladka tobnaad saxada toddobaatan boqoliyo toddobaatan fatxulbaariga fatxulbaariga mujaladka tobnaad saxada boqoliyo toddobaatan waa nusadaani waan haysto weeyaan xadiiska tobnaad can anas ibni malikin radi allahu canhu qaala rahasa rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalama fi ruqyati min alcayni walxummati wannamlati rasuulku wuxuu ruqseeyey oo jideeyey calayh salaatu wasalaam fi ruqyati min alcayni isha in wax laysaga tufo iyo wlxummati wlxumati xumadu maxay tahay kullu ladqatin fiiha sumun ka ladqati xayati waalcaqrabi wagayrihima waa wax kastaoo wax qaniina oo ay qaniyadiisu sun leedahay sida abeesada iyo dibqallooca iyo bahalada dee suntale wax cunaa wax qaniina qaniyadooda inaan wax isaga tufnaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wanamlati namladana rasuulku waa noo ruqseeyey namladu maxay wa quruuxun takhruju fi ljanbi bay dhahaan waa nabaro xanuun badanoo cascaso qofka ka soo baxa tartarada iyo meelaha ka soo baxa ama surka dhinacidiisa ka soo baxaan ama garbahay ka soo baxaan ama halkaas arcanta bay ka soo baxaan ama keliyaha dushooda aduu meelahaas ka soo baxaan bay yidhahdaan marka intaba waxaa lasaga tufi karaa waana wax jira waxaa xadiiska soo saaray imaam muslim fii kitaab salaam raqamkiisu waa waxaa kale oo eryada hadda aynu micneynay saa u micneeyey ibnu aiir kitaabkiisa annihaaya mujaladka hanaad safxada boqoaaaaxadiidka koob iyo tobnaad umu salama radi allahu canha waxay tidhi anna rasuul lah sal alay wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi lijaariyatin fii beytiha gabadh gurigeeda joogtay umu salama ayaa rasuulku intuu maalin gurigii umu salamada yimid maalmihii reerihiisa u tegi jiray mid ka mida ah, ra'aa fii wajhiha safcatan wejigeedu wuxuu ku arkay safco safcadu waxaa loo jeedaa safcatan bihaa naratun eh, bihaa nadratun istarquuha safca ayuu ku arku waxani gabadha wejigeeda waxa ka muuqda ku yaalla iga muuqanaya waa cawri gabadha waa la cawriye ilbaa ku dhacday daweeyo gabadha wax ku tufa alimaam albukhaari fii kitaabi ib ayuu ku keenay alimaam muslimna fii kitaabi salaam buu ku keenay safcadu waxa weeye buu leeyahay ibnu aiir calaamatun min ashayaani waa calaamaad shaydaanka xaggiisa ka timi oo qofku ishiisa ku dhacday hayaanku wax ma cawriya waa ka hadli doonnaa ha waxaa kaloo lagu fasiray buqcatun sawdaa aw safraa aw safraau fii wajhiha bar ama dhilic madow oo gabadha wejigeeda ku taallay ama dhibic maxaan ku idhaha huruuda oo gabadha wejigeeda ku taallo jaallo ayuu rasuulku arkay salawatullahi wasalaamu calayhi gabadha waa la cawriye gaadho wax ku akhriyay buu nebigu yuri salawatullahi wasalaamu calayh xadiidka labiyo tobnaad xadiidka jaabir radi allahu canhuma qaala rahasa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam liaali xasmin reer wuxuu nebigu u ruqseeyey u fasaxay fii ruqyati alxayati abeesada dadka inay kaga tufaan dad waxay ahayn abeesada ku tufaxtaa jaahiligii haddii qofka la qanino oo yidhaahdaan ilahay baa caafin jira idinku soomaydan arag kuwa hadda joogo dadka oo abeesooyinka dibqalloocyadu aanay karin sooma arag abeesada dibqalloocyaynu ka cararayno hadduu waddayna soo dhex kala kala yaacayno qaar baa iska qaataan jeebadaha ku ridanaya qoladanna waxay ahaayeen qolo abeesooyinka ku tufta bay ahay rasuulku markii uu yidhi bal hadda soo bandhigo aan dhegaystay waxaa ku akhrisaan dadka wax dhibaato oo de shirki ah markaanu nebigu ku arkin waa u ruqseeyey salawatulahi waslam kuwa dadka abeesooyinka kaga tufa buu yidhi dhulka xijaasna waa dhul aad ugu badan tahay qaala liasmaa binti cumays wuxuu ku yidhi rasulka sal alay aslam maa li araa ajsaamu bani akhi wiilashii walaalkay dhalay maxaa dhacay oo waa diif baa ka muuqanaysee waa asmoy oo markaa aabahoodna shahaadada qaato mu'to ku dhintay islaantina weli aan la guursan oo joogto weeyaan markaasaa wuxuu rasuulku leeyahay intuu soo booqda u yimaado marba u salsalaaxi jiray madaxo wilo qurqurxiya badan oo cadcad bay ahaayeen oo tima cawlan oo timaha reer yurub oo kale leh oo cawlan bay ahaayeen markaasaa wuxuu ku yidhi rasuulku sal lay waslam asmoy wiilasha walaalkay dhalay diif iyo dayac baa ka muuqanaya maxaa si ah markaase waxay tidhi tusiibuhum alxaaja danta iyo baahida iyo dayacu wiilasha waa ku dhacaaye maxaa si ka ah wiilasha maxaa jira qaalat laa may rasuulka ilaahay bimacnaa waxay u jeeddaa may cunnaxuma ma hayso dayac ma hayo cunnaxuma ma hayso hurda xuma ma hayso ilmaha meel kalea wax ka jiraane xagga ma aha rasuulka ilaahay walaakina alcayna tusricu ilayhim laakiin caruurtani isha ayay u nugul yihiinoo ishaa kusoo dayac maaha xagga cunada iyo nafaqada iyo waxaa ka haysta walaakina alcayna tusricu ilayhim faqaala arqiihim kutuf wiilasha adkaarta oo dawe wiilasha facaradtu calayhi wixii aan aqaane ee lagu tufi jiray isha ayaan ku dul akriyey faqaala arqiihim ku ahri buu nebigu salawatulahi wasalaamu calayh muslim baa soo saaray fii kitaabi salaam raqamka xadiidku waa culimmadu marka way ka hadleen ishu ma wax jiraa ishu dad baa inkirsan ishu inaanay jirinba mase wax jira ma aha way ka hadleen culimadu alxaafid ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa tafsiirka mujalladka afaraad saxada afar boqol iyo toban wuxuu leeyahay alcaynu isaabatuhaa wa ta'hiiruhaa xaqun biamri illaahi caza wajal ishu qofka inay ku dhacdo oo ay qofka saamayn ku yeelato waa arrin dhab ah oo xaq ah amarka ilaahayna ku socota subxaana wa tacaala alimaam alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah fatxulbaariga mujaladka tobnaa safxada laba boqol wuxuu leeyahay xaqiiqat lcayni nadrun biistixsaanin mashuubin bixasadin min khabiii abci yaxsulu lilmanduuri minhu dararun ishii buu qeexaya waa tariifka marka hor sheegnay wuxuu yidhi waa cawridu waa wax jiro oo aaynu xaqiiqat lcayn buka isha xaqiiqadeedu waxa weeye buu yidhi waa nadrun waa daymo uu qofku cid daymoodo saa u eego biistixsaanin marka uu daymoonayana ishuu aad u gelinayaayo waa u bogayaa waxa qofka uga muuqday laakiin maxaa la socda mashuubin bixasadin xasadnimo iyo quriwaah ayaa la socda min khabiii aci qof dabcigiisu xun ka imanaya hadduu qofkani og yahay oo iimaan ku qabo ilaahay baa dadka risiqa iyo maxaanku idhahda dheefta iyo cilmiga iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo nolosha waxa ilahay baa ummadda u kala fadilay fasalu llaha min fadlihi wari ninka hayscunine e haysquuri waayine waxaa laydin siiye war nin walowba ilaahay cidi kaama xigtay fadligiisa weydiiso qofka iimaankaa qabaa waxba cawriyi maayo mid kale oo laakiin khabiifu nafsi ah ayaa isha wax ku xalaya guntuu ka soo qaadaya intuu qofku saa isha u geliyo markaasuu qofkii la eegay isha la geliyey dhibaataa ka soo gaadhaysuu leeyahay fatxulbaari ibnulaiir kitaabkiisa annihaaya mujalladka saddexaad saxada wuxuu leeyahy yuqaalu asaabat fulaanan caynun idaa nadara ilayhi caduwun aw xasuudun faaharat fiihi famarida bisababiha wuxuu leey ibnuaiir waxaa la yidhaahdaa hebel ilbaa ku dhacday hebel waa la cawriyey idaa nadara ilayhi caduwun waase goor marka arrintaasi ku dhacayso mid xunoo cadow ah marka uu qofku si xun u eego il colaadeed oo cawri ah markuu ku eego ama mid xaasida uu eego qofkii oo ay saamayso markaa ishiiyo u bukoodo dabeetana alimaam bnulqayim caleyh raxmat ullah zaadulmacaadka mujaladka afar asxaada boqolshaniyo lixdan wuxuu leeyahy faabdalat aa'ifatu miman qalla nasiibuhum min alsamci waalcaqli amra alcayni wa qaaluu inama dalika awhaamun laa xaqiiqata laha olaa diiday buu yidhi ishiyo waxay yidhaahdeen wax in la yidhaahdo ycawri ma jirto arrintaasi nimankaasi waa dad caqliga iyo cilmiguba ku yaryahay nimanka saa u hadlay oo maxaankuraa arrintaa yidhi nimanka waxaa ku niman khaldan weeye buu leeyahy shaki ma laha alle subxaanahu wa tacaala jidhka bani aadamka inuu ku abuuray ruux ku jirta ruuxdaasoo awoodna ilaahay uu siiyey abciyo kala duwanna mid walba qof walba ruuxu abci ay leedahay qofba qofka kale dabcigiisu ka duwan yahay arrintaasina waxa ay leedahay waxyaaba iyada u gaaraya qaabab naf ay leedahay taasoo saamaynteeda leh inay jirto wax shakiya ma lah sidee marka isha u diidi kartaayo wuu taxliilinaya zaadulmacaadkaad ugu noqonoo hadalka inta nuxurka unbaan ka soo qaataye intiisa kale u noqon doontaa waxaa su la isweydiin karaa muqadamada hadalkaygana ku jirtay hal ilxaasidu waalcaa'inu shayun waaxid am baynahumaa farqun qofka xaasidka ah iyo qofka qumayga ee wax cawriya ma isku midbaa mise farqi baa udhexeeya xaasidka iyo qofka wax cawriya ma isku midbaa xaasid waliba ma ma ma mid wax cawriyaa mise waa kala duwan yihiin mawduuc waxaad uga dhergi doontaa kitaabkan la yidhaha alcayn lxaq kitaab la yidhaha baa jira gebigiisaba alcayn lxaq waxaa iskale axmed ibn cabdiraxmaan ahamiri axmed ibn cabdiraxmaan ashamiri alcayn lxaq ba leegta ba aad u fiican wey mujalad kooban ah ibnu qayim wuxuu leeyahy marka kitaabkiisa la yidhaahdo badaa'ic lfawaa'id mujaladka laba saxada saddex boqol labaatan iyo saddex iyo zaadulmacaadkii iminka aynu sheegaynay safaxaadkii hadda aynu kuwa isha inkirsan uu ku radiyey marka laba safxa soo rogto markaad safxadda gaadho bu wuxuu leeyahay wuxuu yidhi sheekhu alxaasidu acamu min alcaa'ini falcaa'inu xaasidun khaasun fakulu caa'inin xaasid walaysa kulu xaasidin caa'in qaacidu baa ku siiyeyba walidalika jaءa dikru اlisticaadati fi suurati اlfalq min alxaasidi faida stacaada almuslimu min shari lxaasidi dakla fiihi اlcaa'inu wahada min shumuuli اlqur'an waicjaazihi wa balaagatihi wuxuu leey ibn qayim aleyh raxmat ullah xaasidka iyo wuxuu kala soocayaa qofka qumayga ee wax cawriya wuxuu yidhi xaasidka wuu ka guda weyn yahay kelmadda xaasid la yidhaahdo way ka ballaadhan tahay kelmada qofkan xaasidku wuu ka waasicsanyaho waa ka weyn yahay qofka qumaygae wax cawriya markaasuu yidhi qofkan wax cawriyayaa waa xaasid gaar ah waxaa la yidhahdaa mid kasta oo wax cawriyaa waa xaasid laakiin xaasid kasta qumay halka waa fahamti soomaaha markaasuu wuxuu lehy qur-aanka markaynu min shari xaasidin wa min shari xaasidin idaa xasad baa la yidhi ilaahay ma odhan maxay wa min shari xaasidin wacaa'inin lama odhan soomaalit maxaa la sheegay xaasidkii waxaa xaasidka loo sheegay maxaa meesha kuugu hoos jira qubaygiina waa ku jiraa meesha dee xaasidkii markii la sheegay xaasid kasta waa qumay ma fahamtay soo maaha waxaan u jeedaa ni yani qumay kasta waa maxay waa xaasid mar haddii xaasidkii la sheegay qumaygiina aan la sheegin wax cawri jiray micnaheedu muxuu yahay micnaheedu wuxuu yahay halkanuu soo gelayaa isaguna sababtuna waxa weeyaan qur-aanka mucjizada qur-aankay ku tusaysaa wuxuu leeyahy ibnulqayim qofka xaasidkaa ah saamayntiisa uu ku leeyahay qofka uu xaasiday waa arrin aan la dafiri karaynin wax jiraa ah weeyaan hadal dheer buu wadwadaa ta meelaha uu ka imanayo tl ui xasadku wuxuu ka yimaadaa qof calool xun oo cuqdad qaba oo caloosha ka buka oo fadliga ilaahay ummaddan uu kala siiyey sida risiqa sida dadka midabkooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda loo kala duwa risiqu kala duwan yahy ninbaa dabci adag ninbaa dabci fiican ninbaa quruxxun ninbaa foolxun ninbaa qurux badan ninbaa dheer ninbaa gaaban ninbaa cas ninbaa madow risiguna saasoo kale maahade waa loo kala badanya soo maahade sida dabciga alle inooku qabay risiqa laysugu qaybiyey marka mid cuqdad qabaa oo caloosha ka jisan oo fadliga ilaahay aan xog haynin ayaa oo cadhaysan oo jeclaysanaya qofkan wuxuu ilaahay siiyey inuu dad iyo adduunyaba ka qaado kaasaa xaasid la yidhaahdaa qofka qumayga ahna waxaa weeye qofka kani qof wax ku arkaya markaasuu ka helayaa waa u markaasuu dhahaya wixii inaanu isagu haysanna waa arkaya maala qofka wuxuu arkaya xaafidulqur'aana isagiina ka da'yar qur-aankiina xafidsan isna qur-aankiiba laga yaabaa inay kicintu ku adagtay ama caynka nin haddaynu qur-aan diyaar u hana ma ah ilaahu yaa dhaafi isleekaas waaba intuu leegay qur xafiday waa dhibsanayaayo waa u bogaya horta qur suu xafidsan yahay haddana muxuu rabaa uu uma quurayo uma ogola waa ka xasidaya ama aqoontiisii ama balaaqadiisa ama cilmigiisa ama waxsheegistiisa u quuri maayo ma ujeedaa wuu ka xaasidaya sidaa awgeedbu marka xagna waa uga bogayaa oo wixii waa rabaa qofka ka xagna qofkii waa ka xaasidayaayo wakaa isha maxaanku ihahda ku cunaya sidaa awgeed ba la yidhahdaa waxay ku kala duwan yihiin meelahay ka kala imanayaan fa masdaru lxasad xasadku meeshuu ka imanayo waa qof calooshii uurku gubanayo oo qofka nicmada uu haysto inuu waayo jecel oo jeclaysana waxaan alle inu ka qaado xaasidkuna masdarkiisii meeshuu ka imanayo waa ilkugodid qofkii wixii u quriwaag keliya maaha horte waxaan qofka ishuu ku godayaa oo si hoosu usii eegaya qofka ishuu ku godayaa markuu isha ku godana ishibaa qofkii ku dhacaysa labadaasi ku kala duwan yihiin sidaa awgeed ba la yidhaahdaa waxaa dhici karta qof isagu iimaankiisuba fiican yahay inuu wax cawriyaaba dhici karta oon xaasidba ahayn intuu wax u bogo qofka ark inuu shageliyo oo qofku de isaga iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo cid kaleba waa cawri kari karaa nin saalixay ka dhici kartaa cawridu ishiis waa ka dhici kartaa intuu wax u bogo maarata u cajab aad maarata ugu bogay ayuu maxaankuraa sida ninkii caamir min rabiica xadiikiisii ku sugnayd aynu u tagno xadiika xadiikan wuxuu caddaynayaa inaan dadka hortooda qofku cawradiisa ilaaliyo inuu isqaawiyo ama xitaa cawradiisa maya jirkiisa inta kale dadku meeshay ku badan yihin oo kaleta shaarka la baxdo garangarba go-a ku socon ama markaa aadan de jirkaagii waxaaga muujin dadkaa meesha soo fadhiya qof walba ku jira soomahade inaad ilaaliso oo adkaartana akriso dadaalkana ku dartaa lagaa raba adigu laakiin haddii aad isqaawiso waa laga qof inuu ku cawriyo wuxuu abi umaama ibnu sahl ibnu xunayfin wuxuu yidhi aabbahay sahl ibnu xunayf baa maalin qubaystay wuu maydhayoo kharaar meesha la yidhaahdo waa meel juxfo ku dhowo bilaadulxijaas ku taalla halkaasuu aabbahay ku maydhay meeshii inuu biyuhu socdeen inuu maydha markuu damcoo yimi ayaa fa nasaca jubbatan kaanat calayhi koodhuu sitay ayuu halka dhigtoo iska bixiyey caamir ibnu rabiicata ninka la yidhaahna yanduru ilayhi waa eegayaa aabbihii buu eegay nin aad u oo qurux badan buu ahaa ninka la yidhaahdo sahl ibnu xunayf sahal ibnu cunayf meesha cidba kama filane halkanuu koorhkii iska dhigayo waa isfeeri qaawiye dee waxaa soo baxay nin maxaan ku idhahda caddaantiisu yaab leedahay oo qurux badan oo xoog iyo laxaadka aad yaabayso wadaadkan saxaabigaana meeshuu joogaa xaasidna ma aha waa ninkaas saalixo saxaabiga ninkii unbuu arkay ishi mar maxaa ninka ilaahay ka muujiyey qac waa ku dhacday markiiba ninkii alla wuxuu ka muujiyey markuu arkay ishi waa dhacday ninkii saxaabiga wa caamir ibnu rabiicata yanduru ilay wa kaana sahlun sahal wuxuu ahaa shadiid albayaad nin aad u cad ayuu ahaa xasan aljildi jilkiisun aad u qurux badan yahay fa qaala wuxuu yidhi caamir maa ra'aytu ma arkin kalyowma maanta oo kale weligay ma arag walaa jilda mukhabba'atin cadraa gabarh bikaara ah oo guri maqabiye ku ahna kolay ku tahayna weligay jidkaanoo kale jir lamida ma arag ninka jirkiisbu la yaabay cadaanta iyo quruxduniya markaasuu yii weligay jidhkanoo kale ma arag gabadh muxajabad oo guri ku jirto aan rag inay aragta daaya sanqadhiisu inay u baxda uun mooyaane weligay taana kolay ku tahay weligay ma arag jidhkaaso kale wax la mid nin jidhka ale weligay ma arag saa quruxda badan fa sahlun makaana saxaabigii markiiba xumad baa daf la siiyey saas u gariray markura xumadii waaqo xumadood washtada wakacuhu wacakuhu xumadiisii waa darnaatay faubira waa la soo qaaday isagoo gariiraya guriga yimid waa dhacay faubira rasuul lahi sal ala wasalam biwacakihi rasuulka waxaa loo sheegay ninkii aad buu u xumadoonaya xaalad khataroo ku jiraabaa saxaabiga ahaa faqiila lahu maa yarfacu inuu soo fadhiista daa xumadda ninkaah si u gariirayo xitaa madaxa korma qaadi karo fa qaala hal tattahimuuna lahu axadan rasuulkeeda waa fahmaya salawatullah aslam aleh war qof aad tuhmaysaan ma jirtaa aad is leedihiin ninkii ishuu ku goday war ma jiraan qof aad tuhmaysaan qaaluu caamir ibnu rabiica ha caamir ibnu rabiica ninka la yidhaahdo ninkaasaan yaro tuhmaynaayo dee meeshii ninkii ninkaasa meeshii la joogay fa dacaahu rasul lah sal rasulku waa u yeedhay fataqayaba calayh rasuulku markuu u yeelo arkay waa ku cadhooday salawatulahi waslamu caleyh waa ku cadhooday rasulku salawatulahi waslamu caleyh faqaala calaama yaqtulu axadukum akhaahu muxuu qofkii walaalkii u dilayaa war maxaa isha isugu dilaysaa war isha maxaa la isugu dilaya oo laisu cawriya meesha laisugu baabi'inaya war meen dad islaam ahay rasuulku waa waa la hadlay salawatullahi waslamu caleyh war maxaa qofka walaalkiisa qofka kale uu isha ugu cawriyaya ishu de waxbay arkaysaa waa furanta dadku ma indhale ee laakiin haddaad wax aragto u bogtid maasha allah dheh ha ku xalin qofka isha gunta ka soo qaadin maasha allah tabaarak allah ka aragtid war maxaa qofku walaalkii isha ugu dilaya alaa barakta war maa barakaysi haddaa u bogtay baaraka allaahu fiika baaraka allaahu calayka tabaaraka allaahu war maa caynkaa tidhaadi waa rasulku ilah sal slam aleh iqtasil lahu war u walaalka u faasla aamiru wajhahu aamir wuxuu maydhay wejigiisii wayada wayadayhi gacmihiisii wa mirfaqayhi dhudhumadiisii wa rukbatayhi lugihiisi iyo lowyadiisii wa araafa rijlayhi lugaha xaggooda hoose ayuu maydhay wa daakhilata isaarihi iyo marada iyo guntiga xaggiisa hoose waa isku khilaafeen shuraaxdu xagga hoose waa xaggeen qaar guntigu ku xidhmo baa la intaa wareega qaar waxay leeyiin maya dhinacyadaa la maydhaya sida ugu fiicani qaarka dambe in la dhaqo wey illa wixii lowyada ka hooseeya la maydhiya intanaa soo hadhaye waa in la maydhaa biyaha saa lagu shubaa waxay leeyiin marka gacanta miyuu marmarinayaa qofku maxalmaya gacanta waxba yuu badan xataa meelahan iyo ha marmariya gacantoo cawrada iyo meelaha yaanu gacanta marmarin laakiin meelahan kale gacanta ha marmariyo bay leeyihin ha u qubaysto qofkii fii qadaxin weel weynoo dee maaragtay markaa runtii dhowr qof ay geli kartoo kale sida hadhuub oo kale laakiin ma xeedho weyn oo kale ha ku qubayso uma suba calayhi min waraa'ihi dabeetana xagga dambe kaga suba calayhi min waraa xagga dambe sida saa u fadhiya xagga kaga soo biyaha marka saa usoo daateen biyuhu fabara'a sahlun min saacatihi ninkii sahal ahaa ee madaxa qaadi waaye ee gariiraya saa u gariiraya birix markii waa ka booda haddee moog tahay cudur dawadiisa baa la helaa sooma dhihin soomaalidu ninkii baa la helay markiiba saxaabiga rasuulka ilah ma qumay baana ma waxbaan curiye aniga maxasaa ii adiga ha gelin hadday ili kaa dhacday dadka qaarkii waxaa laga yaba in waxana cawriyo oo dadka isha ku dilo isna ogeyn baa dhici karta sooma war hadday ishu kaa dhacdo dadka kiis kale baab kale ha furine wixii lagaa dalbisane mushkilad ma laha u qubayso saxaabiga ahaa birrix waaba ka boodayna mar dhoweydna mxuu ahaa madaxa ma qaadi karin xumada ninka haysta iyo xaalku siduu ahaa xadiika waxaa soo saaray ibnu maajah iyo maalik sheekh albani fi saxi aljaamica buu ku keenayaa rag badanoo culimada ka mida ah, saasoo kale kala fariyey xasadka iyo iyo caynta ibnu qayim baa ka mid ah, an sheegnay ibnujawsi baa ka mida ah, ibnu xajar baa ka mida nawowi baa ka mida rag badan baa kala fariyey jinku laftiisu waxbuu awriyaa insiguna waxbuu awriyaa oo de waynu soo marnay axaadiita rasulku wuxu yur sal alay wasalam jinku inuu wax cawriyo ka sheekaynayaa xadiidka abi saciid kaana rasuul lahi sal allahu aleh wasalam yatacawadu min cayni rasuulku jinka ishiisa ilaahay buu ka magangeli jiray uma uciina uma acyuni lins dabeetana wuxuu ilaahay ka magangeli jiray insiga ishiisa falamaa nasalat almucawidatani labadaa suuradood ee saddexdaa suurad ee qulwallahi qulcadbarfalaq iyo barbinaasku madacuuteen baan isku yidhaahdaa markay soo degeen akhadahumaa rasuulku waa wa taraka maa siwaa daalik wixii intaa ka soo haray iska daayay salawat ullahi wasalam rawahu lbukhaari fi kitaabi tib xadiidka um salama ana nabiy sal alla alay ali slam radi allahu canha waxay leedahay nebigu ra'aa fii beytiha wajhiha safca waa xadiiska marka dhow soo marayni weeyaan Eh, xasan ibnu mascuud ilfaraa oo ninka faraa loo yaqaan macruufka ah wuxuu leeyahay safcatun wa nadratun yacni min aljinni waa il iyo cawri jinka xaggiisa ka timi baa la yidhahda ishu marka labay u qaybsantaa walcaynu caynaani caynun insiya wa caynun jinniya il maxaanku laha insi iyo il jinni ayay u qaybsantaa ishu nabigu sal lla slam aleh wuu tilmaamay haddaba sidee qofku isha jinka isaga ilaalinaya ile insigan waadba arkaysaaye ninkan awjinow balsaa laysaga kaa ilaalinaya rasuulkaa ka warrame wuxuu sal l slam satru maa bayna acyuni اljinni wa cawraati bani aadam ida dakhala axadukum اlkhalaa'u asturka u dhaxeeya jinka ishiisa iyo cawrada qofka bani aadamka ah marka uu qofkii suuliga gelayo bismi illaahi dharka markuu iska bixinayo bismilah ha yidhaahdo dharka markaa iska bixinaysa xitaa oo keliga qolka aad ku jirtid dharkao dhan intaa iska tuurto adoo qaawan maryaha doonana xidhani hadaad shaarka xitaa iska bixiso ama garanka iska bixiso oo qaarkaaga sare qaawanya bismillaahi dheh shayaadiintaa meelaha joogta yay ku arkin marka waxbaa laga yaabaa de inuu jidhkaagii intuu u bogo uu ku galaaba dhici karta ama ku cawriyo soo maha haddii maxaanku idhaha aad maryo xidhanayso maryaha iska dhigtaan oo maryo kala xidhanaysaan bismillaahi dhaha buu nebigu yur sal lay slam waxa weeyaan dayran la arki maayo shayaankii indhaha la saari maayo indhaha ku saari maayo wixii caad basku rogayay marka suuliga aad gelaysidna ile waad maydhan ama dharkao dhan baad iska bixin ama waa xaajo gudan oo qayb jirkaa ka ah muuqanaysa soo ma bismilaahidhakaaswligaglsoaartasiiasulku ah. itaa wuuu sheegay dumarka qaarkood oo xilligiisi dhowr ahaa dhowrkaasoo ku dhacay xanuunka dhabarfuranka la yidhaahdo culimadii hore ee fuqahadii soomaalida dhabarfuranna way ohan jireen shubandheerna way ohan jireen waa qofka dhabarfuranka ku dhacee dhiigu iska soconaya qofta dumara aan joogsayba lahayn rasuulku wuxuu tilmaamay waa haraati shaydaan buu nebigu sal l slam qoftii dumare suuligay gelaysaa adkaarta akri mayso godkii ku fadhiisanaysaa ninkana waa gurigiisii shaydaanku marka gurigiisii dee meeshaa qurunka ee uskag wasakhduu degan yahay albaabkaa la soo furaya iyo soo gelayo biyaha iyo meeshaas iyo hadde waa nin meeshu u taalo hurdo oo cuntadii u taalo inkaaraha dhex jooga waa lagu tumano waa laqoyi somaa haraati u qaadayasna soomahde marka waa haraati uu gabdhaha ku dhuftayoo xididka riximka iyo makaanka hoostiisa mare ee weyn xididkaasu haraati ku dhuftaa markaasuu dilaacaayo gabadhu dhiigbu joogsan maayu nebigu salawat ulahi wasalaamu aleyh marka waa khatar marka dee adiguda xididkaas wartuu ka warramay atullah asalamu alayhim cineeda waxa lagaga badbaadi karaa maxay adkaarta oo la ahriyo waayahay taasina waa intaa oo rasul sal lay slam uu tilmaamay xadiikan waa xadii saxiixa tirmidi ibnu maajah baa soo saaray asheikh اlalbani duruqdiisa intuu jamciyey kitaabka irwa alkhaliilka mujaladka koowaad xadiidka kontonaad weeye duduruqoo dhan jamciyey iyo barakaynta qofka marka uu la cawriyo in baarak allahu fiika la yidhahdo baarak qaabab kala duwan buu ku soo arooray waxaa ka mid a ah maalan qaabka ka xusi karnaa qofka markaad u bogto aragto ilaahay baa dadka abuurtay inaad tidhaahdo tabaaraka allaahu axsan alkhaaliqiin inaad tidhaahdo allaahuma baarik fiih ilahu barakee sha allah maa sha allahu laa quwata ila billah baarak allaahu fiik allaahuma baarik calayh inaad caynkaa tidhaahdo xukunkiisu muxuu yih ma waajiba ah inaad sidaa tidhaahdo ha waa waajib khaasatan qofka haddiiba lagu yaqaano inuu wax cawriyo waaba kasii xag jirtaa oo caan ku yahay cawridu waa caynkaas culimmadu waxay leeyihiin maala markay tabriga ka hadlayaan alimaam alqurtubi wuxuu leeyahay waajibun calaa kulli muslimin acjabahu shayun an yubarika fainahu idaa dacaa bilbaraka surifa almaxduuru laa maxaala alaa taraa qawluhu calayhi salaatu wasalaam alaa barragta wuxuu leeyahay alimaam alqurtubi waxaa waajib ku ah qof kastoo muslima qofkaasoo shay intuu arkoo arko oo daawadoo u boga oo shaygii la dhaca inuu barakeeyo baaraka allaahu fiika inuu yidhaahdo baaraka allahu fiik fa idaa dacaa bilbaraka hadduu barakadaa ku duceeyo surifa almaxduuru laa maxaala wixii laga baqayay cawrida ahaa ilahay meeshii waa ka duwaya wii kudhici mayse shaki kuma jiro war miyaadan u jeedin buu leeyahay rasuulku calai salaat wasalaam inuu ku yidhi alaa baragta war maxaad u barakayn weydi dad walaalkaa u bogtay micnaheedu marka waxaa loo jeedaa ishaada waxay ku dhacdo way u bogaysaa maxaa ugu bogaysaa waxaa eegin laguma laha ila qofku indhuhu wa kala furaya waxu arkaya sooma haddaad wax eegto u bogto la dhacdo maasha allah dheh si aadan de wixii aadan ishii maarata ugu cawriyin qofkii ayib arrintaas waxay kutusaysaa marka inay ishu waxba aanay yeelaynin markaasu wuxuu leeyay fadalla calaa ana alcayna laa tadur walaa tacduu ida baraka alcaa'inu wainama tacduu ida lam yubarik wtabriiku an yaquula tabaaraka allah axsan alkhaaliqiin allahuma baarik fiih hadduu caynkaa idhaahdo cawri ma jirto ayuu leeyay sheekhu haddii kale waa dhacaysa alcalaama ibn qayim raxmat ullahi alayh wuxuu leeyah waida kaana alcaa'inu yakhsha dararu caynihi waisaabatuha lilmuciini falyadfac sharaha biqowlihi allahuma baarik calayhi wuxuu leeyahay haddii qofku uu maxaanku idhaahdaa naftiisa uga baqayo dadka inuu cawriyo waa inuu eh, ama ishiisu cid ku dhacdo u cawriyo sharkeeda ha ku riixo ishaa iyo cawridaasi allahuma baarik calayh ilah qofkan barakee baarak allahu fiik ha yidhaahdo Eh, maa sha allah laa quwata ila bilah ha yidhaahdo gabagabadiiyo guntii naseexada iyo taladan soo jeedinaya waxaa weeye almuxaafadatu cala adkaari الsabaaxi wاlmasa in qof walbo ina ka ah waa aragtaano waa soo galay dadkii dad baa soo baxay wax cawriyaya waxaan ku dardaarmaynaa saqiir iyo kabiir mid yar iyo mid weyn dhallinyaro iyo waayeel in adkaarta cas subixii iyo galabtiiba la akhriyo xirsixiwi waagii hore waxaa jiray ragga waaweyn baa garanaye kitaab yaroo la ohan jiray xirsuljaws baa la ohan jiray kitaabkaasi wax badanoo mawaadiiciyo mawduucaad inkaaraa ku yaalla ilaahay mid ka fududoo ka saxiixsan buu ina siiyo xisnulmuslim baa la yidhaahdaa isagoo duuban oo af soomaali lagu akhriyey oo mimoriga aad ku qaadan kartaad helaysaa isagoo cajalada ah baad heli kartaa kitaabku waa jaban yahay waa toban kunoo shilin ama an iyo toban kun oo shilin ama waaba labaatan hadduu cid ka tago waa intaasaad ku helaysaa adkaarta ahriso intaad gaarayso o adkaarta akhrisanayso xifdinayso waxaan kugula talinayaa subixii markaad salaada subax tukato saddex qul huwalle iyo saddexba rabi falaq iyo saddexba rabi naas akhriso intaa bal adkaarta subxii galabtii xafidayso ee aayad kursida galabtiina markaad tukato intaa in leeg akhriso laakiin adkaartu intaa waa ka badan tahay xisni muslimka soo iibiso iibso oo dhegayso ahriso oo maxaankulaa dhegayso oo raaco waa ku anfacaysa adkaartaas waa ku talin lahaa iyadana rasuulku adkaar badan baa ka sugnayd maal waxaa ka mid ah acuudu bikalimaati illaahi attaammaati min shari maa khalaq saddex jeer buu ohan jiray ilaahayo waxaan magan gelayaa kalimaadkaaga qur'aanka ah ee sifaadkaaga ah ee taamka ay ah dhammaystirtiran baan magan gelayaa maxaan ka magan gelayaa min shari maa khalaq ilaahay wax alla wuxuu abuuray sharkooda ilah waan kaa magan saddex jeer buu ohan jira acuudu bikalimaati illaahi taammaati min kulli shayaanin wahaamatin wa min kulli caynin laama wuu ohan jira nebigu salawaat ullahi wasalaamu caleyh acuudu bikalimaati illaahi taammaati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini wa an yaxduruun gaar ahaan qofka markuu salalo hurdada ka tooso ka salalo ayuu nebigu ducadaa u akhrin jiray minamzaat hayaain yaxduruun adkaartaas iyo adkaaro kaleba qofku inuu ahriyo waa muhiim ibnuqayim zaadulmacaadka markuu soo waday wuxuu yidhi raxmatullaahi calayhi waman jaraba hadihi dacawaat qofka tijaabiya adkaartan iyo ducooyinkan carafa miqdaara manfacatiha wuxuu garanayaa waxtarkeeda qiimaha uu leeyahay buu fahmi doonaa qofka laazima ducadaas wa shiddat lxaajati ilayha iyo dadku say baahi ugu qabaan ayuu qofku fahmaya wa hiya tamnacu usuulu aar ilcaa'il waxay asalkaba baashani adkaartu waxay diidaayoo celisaa qofka wax cawriyaye qumayga ah ee wax cawriyaya usuushiisa iyo asalka wax ku dilaya oo dhan bay dilaysaa haddii qofka maxaanku ihahde waa caynka wa tadfacuhu bacda wusuulihi hadday xitaa ka soo dhacdo waa celinaysaa ibnuqayim mar kale wuxuu leey wa min calaamaati dalik dafcu darari lcayni ayضan waxaa ka mida qofka wax cawriya ishiisa ilaahay kaaga celinaya wlixtiraasu minhu waadna ka dhowrsa iska ilaalinaysa ilaahay subxaana watacaala baa kaa xafidayo kaa ilaalinaya ayuu leeyahy waxaan leenahay marka adkaarta hala laasimo subax iyo galabtii ha la akriyo oo markaad ha ordina adkaarta akhri in laysa soogel waa aragtaaye ummada ma noolee bal dadkan inta dawladi u imanayso meel ku xidhxidha oo bariiska siisa bal ummaddu ha ka nabadgashae e. iyaguna way nabadgelayaan adna waad ka nabadgelaysaa adkaarta la akriyo asal اllaha an yajcalana miman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah insha allah sheekh axmed baa yar doona fadhiya wax yar in yar uh, meelahaas uh, laga hadlayo sheekh qaadi jaza llahu khayran si cilmiyaysan oo nusuustii iyo aaaartii soo aroortay in loogu sheegay waana mowduuc loo baahan yahay oo ku saabsan wax qarsoon alamraadu ruuxiya loo yaqaano cudurrada qarsoon oo aynuna arkaynin ishana sida laynoo sheegay waa waxyaabaha haybiyaadkaa ah bay ka mid tahay oo aynaan fasiri karaynin say u dhacdo culamada qaarkood waxay leeyihiin waa wax qofka ishiisa la socda waxaan ay cajabgeliyeen ama xaasidka ah oo sida waxaan loo yaqaano extrayga ama eh, waaan eh, khashaafadda loo yaqaano waxyaabaha dhex socdo xataa waxaa la yidhaahdaa jidhka dhexdiisa khashaafadda mararka qaarkood in difeeto gaadhsiisaa laga yaabaa lama badsado khashaafadaha marka waxay leeyiin wax la socda oo shayaadiin iyo arwaax khabiitaa inay sii raacdaan laga yaabaa wax inay sii raacaan oo qofkaa dhigishiisa la socda oo kusaw eego eegadiisa waa wax ka boodayaan waxaasa qofkii saamayn waxaas laakiin xaqiiqadooda waa waxyaabo uun la malaynayo laakiin waa waxyaabaha haybka ah oo ma garanayo waa in marka waxaan anigu odhan lahaa marka bodobo waxaa jira marka waxyaabahan jinka iyo isha iyo sixirka iyo waxyaabahaas runtii aad in looga baqo oo qofku bumbuulintooda la badiyo ma fiicna oo maalan qofku ka sixir baa haya kan jib baa haya kan waxbaa haya horta waa cudur caadiya waxyaabahan jinka ka yimaada ama sixir ha noqdo ama il ha noqdo ama shayaadiin qofka gashaha ahaato waa cudur caadiya ah. dabcan asbaabaha qofka iskale wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum ilahay wuxuu leeyahay wixii dhiba idinku dhaca waa wax idinku aad galabsateen wey sida cudurka kaleba uu sababu yahay oo cuntada markaad si xun cunto calooha ka badiso ama si qaldan wax u cunto so laguma xanuunsado waa sidii oo kale haddii aad marka difaacii iyo wixii la rabay aad la iman weydo waa kugu dhacaya waa ku macaasi markaa samayso oo kugu dhacaya marka waxaa weeye waxaa loo baahanya horta waxaanan qadarka ilahay la kumayso wixii hadday kugu dhacaan inaan aad loo buunbuunin oo maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun maa asaabaka lam yakun liyui'aka wamaa ahta'aka lam yakun liyusiibaka xadiiska nabiga alayh salatu inaad ku dhaqanto wixii ku asiibaa weligaa kuma gafeen wixii ku gafaanaa weligaa kuguma dhaceen horta waa inaad oo ilaahay ku kalsoonaataa oo tala saarataa qodobka labaad waa inaanan lagu kalsoonaan jinka hadla oo dadka ka hadla kan sixir baa kan il baa kan waxyaabaha dhacay waxaa ka mida marka la qofka sixir baa in qof uu wax ku tuhansanaa ama wuxu dhexeeyay inuu markaaba u niyeysto yidhaha wallaahi ninkii hebela baa malaha sixray wayna dhacdayba hataa jin hadlay oo dad isku diray anugu hadda waxay qisa isoo martay qisadaas waxay sheegaysaa laba nin oo walaala oo isa salaami waayey ayaa nin oday ii sheegay laba nin buu baadhay sababta salaami waayeen mid ka mida ah islaantu xanuunsan jirta xaasku ka xanuunsan jiray ilmaha ka soo dhici jiray wuxuu u tegey dadka jinka iyo jinla hadalka waxay yidhaahdeen walaalkaabaa ku sixiray sixirkana jinkada agteedu geliyey halkaas ku jira maalin hebel halkaa markuu marayay sixirka halkaa geliyey sixirkiibaa warqado iyo wax meeshii ka soo saareen qadiyadii markii nalo ku yeedhay aan niman waa isugu yeedhay labadii walaalaha wixii oo dhan dadkii o dhan baa isugu yeedhay waxaan horta warka yaa sheegay jin jin horta warkiisa maxaa lagu dhisaa maya waa faasiq asalkiisa waa faasiq in jaakum faasiqun binaba'in fatabayun jin warkiisa wax alla wixii meesha jinku sheegay oo dhan isagu geliya ayaa urhay intuu warqadaha meesha geliyo ila dadka inuu isku duro rabaaye warqadaha intuu soo qaadunba meesha gelin karaa oo odhan karaa walaalkaaba kuu geliyey ama hebel baa ku sexer horta jinkan ayaan la rumaysanin waxyaabaha dadka laga sheegshago qofkana marka la dawaynayo waxaa fiican in la yidhaahdo dawada qaad qur-aanka akhriso adkaarta akhriso dawadaa isticmaal haddii dawo dabiici lagu laakiin waxaanaa ku haya iyo halkaa hebelkaaga yimid iyo waxaa ku haya calaamaduhu isu egagay anugu majaalka waa ku jiri jiray laakiin saddex sanaan ka shaqaynaya goob cilaash baan laha jir ilaa shan kun oo qof baan qaabilay haddee dadku ima oga laakiin caawa sir baan ka shaqay waa lagu wareerinaya waxyaaba fara badan baa lagu sheegaya marka waxa weeye ilaahay ku kalsoonow waxaan kusoo gunaanadayaa waxaan kusoo gunaanadayaa kow waxaa waxyaabahaas looga hortegi karaa kow atawakul cala allah ilahay la tala sabto qadarka ilahay la rumeeyo aadan walwal fara badan isku ridin waxaasaa kugu dhici doona saasaa kugu dhici labo tarku lmacaasi waa adaa alwaajibaat adaa alwaajibaat macaasida inaad ka tagto waajibka inaad gudato salaadda waa inaad dayicin salaadda faralka waa inaad dayicin salaadda jamaacada waa inaad dayicin waajibaadka waa inaad dayicin wixii xaaraana iska ilaali waxyaabaha shayaadiinta xoojiya xaaraanta lacunaa ka mid a dad xaaraan cunta shaydaanku oo kugu soo dhiiranaya waxaa kaloo aan ku dardaarmayaa oo intaa lagu darayaa ilaahay si dhaba in loogu xidhnaado oo aacada ilaahay la badiyo cibaadaadka inaad badiso qur-aan akhriska salaada soonka soonka waxaa la yidhahda waxyaabaha jidhka u cidhiidhiyaa xididada maaragtay markaa qofku gaajoodo xididada shaydaanka ku cidhiidhi bay ku noqdaa markii uu dhergana xididada waa baahan oo durduru ku maraya ina shaydaana yajri binamaadama jaradam waswaaskiisa iyo oo badanaya dhererkaa la yska yeelaya soonkana ha lagu dadaalo waxaan kusoo gabagabaynayaa adkaarta uu shiikhu inoo sheegay sabaaxan wa masaac waa inaad marnaba aadan ilaaho waxaa kaloo intaa lagu daraa waa inaad had iyo goor isku daynaan weyse qabto waysadu kaa jabin waxay yidhaahdeen qofka markuu weyse qabo jinku ama isha iyo waxyaabaha qarsoonay inay ku dhacaan aad bay ugu adag tahay baa la yidhahda wayse qab waa inaad ku dadaashaa ilahay waxaan weydiisanaynaa balaayada qarsoon iyo muuqataba ilaahay inuu inaga xijaabo shiikhan allah barakeeyo si fiican baa mawduuca looga dhegay waana loo baahan yahay wax walba oo mashaakila ah oo ina haystana waa inuu diinta u celinaa iyadaa dawadii ah cudur kasta oo adduunyadaa yimaada mid muuqda iyo mid qarsoonna dawadiisii diinta ayaa laynoo dhex dhigay waana lanoo sheegay adduunyadana dee cuduradeeda likulli daa'in dawaa ila almowt walharam soo mahayn cudur kasta dawuu leeyahay geeridaa iyo gaboga mooye hada wabilahi towfiiq sala allah calaa nabiyina moxamed